alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin sala allah wslam calaa nabiyina muxamadi wala aalihi wasaxbihi wsalam wabacd qaala imaam malik raximah اllah maa laa yajuusu min ashuruudi fi lqiraad hunaaka shuruud yashtarituhaa alcaamilu aw saaxibu ra's اlmaal wa hadihi shuruud bacduhaa saxiix wa bacduhaa gayru saxiix yadkuru hunaa tilka shuruud alatii laa tasixu bixaalin min alaxwaali an yashtariطahaa laa saaxibu اlmaal wala alcaamil qaala yaxyaa qaala malik laa yenbagii lisaaxibi اlmaali an yashtarida linafsihi shayئa min alribxi khaalisa duna alcaamil kamaa mara hada ayضa yarى alimaam malik anahu laa yajuuzu bxaali min alaxwaal an yashtarita saaxibu اlmaali juzءa min alribxi alkhaalis lahu yaqulu ishtagil bihada almaal walii miئaة minhu ثuma naqtasim albaaqi min alribxi bilmunaasafa hada laa yajuuz walaa ynbagii lilcaamili an yashtarida linafsihi shayan min alribxi khaalisan duna saaxibihi ayضa kadalika alcaamil la yashtaridu mil hada shard walaa yakunu maca alqiraadi bayc lianna hada caqd aakhar walaa yajtamic haadani alcaqdaan liana caqd albayci laazim min aljihatayni wa caqd alqiraadi jaa'izu min aljihatayni falaa yajtamicaani fi caqdi waaxid walaa yaquulu ana uqaariduka bihada almaal bisharطi an tabiica lii daaraka mahala fayadkur fi hada alcaqdi alwaaxidi caqdayn caqdi qiraad wa caqdi bayac walaa kiraa aydan yajmacu fi lqiraadi caqda qiraadin wa kiraa fayaquulu ana uqaariduka bihada almaal وأdفع ilayka hda الmبلغ ولakiن أstأجir minka daabatka bkda فيجمع byn القراض والإجاaرة hda laa yجوز أيضا وlا cmل yقul أna uqاaridka في hda الmaal بشhرط أn تcml lii kda وkda وlا سلف yقul تsلف lii شhيئا أna أعطيka hda الmaal min baaب القراض لakiن تsلف lii شhيئا min maalka walaa mirfaq aw marfaq mirfaq aw marfiq kilaahumaa laaim kadalika aydan laa yashtaridu axaduhumaa shayئa yartafiqu bihi yacni yakunu lahu maslaxa khaasa laa yashtaridu axaduhumaa hada ashard walaa mirfaqin walaa marfiqin walaa marf fiqun walaa mirfaqun yashtariduhu axadukumaa linafsihi duuna saaxibihi ila an yuciina axaduhumaa saaxibahu calaa gayri shardin calaa wajhi lmacruufi idaa saxa dalika minhuma qad mara hada ams laakiin in acaana axaduhuma alaakhar biduuni shardin walaakin min baabi almacruufi waalicaana wasaxa dalika minhuma yacni min gayri shardin hada laa ba'sa bihi walaa yanbagii lilmutaqaaridayni an yashtarida axaduhumaa calaa saaxibihi ziyaadatan min dahabin walaa fidatin walaa طacaamin walaa shayin min alashyaai yasdaadu axaduhumaa yasdaaduhu axaduhumaa calaa saaxibihi aydan laa yajuus hada waqad mara hada aydan laa yaqulu masalan ana lii juzء min hada almaal khaalisan waaxid garaam dahab waaxid garaam fida kiis min aطacaam shay aakhar laa yasdaadu axaduhumaa cala alaakhari shay-an laysa min alribxi aladii khusu ayb fain dakala alqiraada shayun min dalik saara ijaaratan taxawala ilaa ijaara idaa qaala lahu ana uqaariduka bihada almaal ولكن لي كذا وكذا خالصا صافيا لي أنا هذا تحول من عقد القراض إلى عقد إيجار قال فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة وهي إجارة فاسدة أيضا هذا قراء غير صحيح في الإقراء وكذلك الإجارة غير صحيح لماذا؟ يقول ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم lianna hada almuqaarida wa huwa saaxibu almaal maa dakara lahu shayan haabitan min alujra walaa tasluxu alujratu bishayin majhuul fayaquul walaa tasluxu alijaaratu ila bishayin haabitin macluum lianna alujra bimathaabati thamani اlbayc fakamaa yushtaradu an yakuuna hamanu lbayci macluuman kadalika laa budda an takuna alujra alatii yadfacuha saaxibu lmaali macluuman wa huna gayru macluum faidan laa taslixu ijaaratan walaa taslixu qayraadan yaquul walaa yanbagii hadihi masala ukhraa walaa yanbagii liladii akhada almaala wa huwa alcaamil walaa yanbagii liladii akhada almaala an yashtarida maca akhdihi almaala an yukaafi'a ma yajuuzu yaquul ya akhi ana lii zumalaa uxibuhum wa yuxibuunanii wa hada almaalu biyadi faana uriidu an ukaafi'a haulaai zumalaa wa ucطiya min hada almaal ucطiyahum bacd alashyaa laysa min aqiraada alqiraade khusw alcaamila wsaaxib almaal walaa ynbagii liladii akhada almaala an yashtarida maca akhdihi almaala an yukaafia yani yukaafia gayrahu yukaafi shaks aakhar laysa alcaamil walaa saaxib almaal walaa yuwaliya min silcati axada kadalika ayضa asilca alatii yashtariiha inamaa hiya fi lmudaarabati faqad falaa yudkilu shaksa aakhar fi cuquud اlbuyuuc alati yujriiha min baabi الtawliya yashtaridu maala shayئa bimia fayqul wallaytuka hada alcaqda lishaksin aakhar binafsi lmia hada laysa min alqiraad fi shay lianna tawliya macnahu anahu yucطiihi alcaqda binafsi lmablaq wa huna laa budda an yakuna hunaka ribxun falaa yasluxu ayضa an yuwalliya gayrahu fi silcati lmudaaraba ayb walaa yatawalaa minha shayئa linafsihi kadalika ayضa laa yudkilu nafsahu fi tawliya fayaquul maala ana ishtaraytu hada almataac aw hadihi اsilca lilmudaaraba lakin wallaytu nafsi hada alcaqda faana atawalaa hada alcaqda wa akhtasu bihadihi اsilca linafsi an acjabathu silca fayaqul khalaas ana ukhriju hada min baabi almudaarabati walqiraad wa ana uwallii nafsii hada alcaqda wa ajcalu hadihi silca min maali alkhaas hada idan la yajuuz yaquul walaa yatawalaa minha shayئa linafsihi qaal faidaa wafara almaalu yacni kahura almaal wa wujida ribxun wa xasala cazala ra'sa almaal uma اqtasama alribxa calى sharطihima hada huwa طariiqaة اlqirاءة إida xasala ribxun maa yaczilu hada alcaamilu ra'sa almaal kana ra'su lmaali mahala alfan wa bilmudaarabati rabixa hamsa mia fasaara almaalu alfan wa hamsa mia yaczilu lalfaa liannahu ra'su lmaal wayaqtasimu maca saaxibi almaali fi lhamsi mia albaaqiya fain lam yakun lilmaali ribxun ma saara ribx ma wujida ribx bal baqiya almaalu kama huwa aw dakhalat fi wadi yani khusra kaana alf badalan min aribxi saar hamsa mia rasulmaal khasir yaqul lam yalxaq alcaamila min dalika shay laa yadkulu calayhi shay walaa yuaalabu minhu shay idaa baqiya nafsu lalfi yaakuduhu saaxatu idaa khasar khasira rasulmaal wasaar hamsa mia saaxib almaali huwa aladii khasira maalahu wayaqul khamsa walcaamil laysa caleyhi shay yaquul fain lam yakun lilmaali ribxun bal saara nafs almablaq bacda almutaajarati waatacabi ma asdaada shay aw dakhalathu wadiicatun lam yalxaq alcaamila min dalika shay laa mima anfaqa calaa nafsihi walaa min alwadiicati laa yuqaalu lahu anta istanfarta min hada almaal fajbur hada alkhusraana mima istanfakta wa akhadtahu anta wa anfaqtahu calaa nafsika laa yuqaalu yaquul laa mima anfaqa calaa nafsihi walaa min alwadiicati ayda laa yuqaalu lahu ujburu lwadiica yani ujburu lkasra balliq ilmaala qadra ra'sa almaal adif ilayhi min cindika ألفا ألف أضف إليه من عندك خمسمائة حتى يكون رأس المال ألفا لا لا مما أنفقا ولا من الوضيعة وذلك على رب المال في ماله الخسارة من صاحب المال قال بعضهم قوله وذلك على رب المال في ماله idaa tacadat alkhasaaratu ilaa maali almudaaribi alkhaasi dafaca lahu maala alfan wa qaala lahu icmal fiih facamil badala min alribxi khasir alalfa wa baqiya calayhi aydan alfun aakhar hal hada alf yusadiduhu saaxibu ra'si lmaali min maalihi alkhaas la ida jaءat khasaara takhusu maala almudaarabati faqad laa tatacaddaa ilaa maali saaxibi almaal alasli aw alkhaas wadalika calaa rabbi almaal fii maalihi fi lqiraad faqad wاlqiraadu jaaئizun calى ma tarada calayhi rab اlmaali wاlcaamil yatafiqaani calى nisba mucayan cala alcaamil lianna calayhi an yaxtaata falaa yajuru calaa nafsihi khasaaratan calaa ra'si ilmaal calayhi an yaxtaata ima an yuujada ribxun wa ima an yuujada ra'su lmaal aw yufqada ra'su lmaali kullu waribxu kullu laakin idaa zaada dalika wa saarat khasaara yuriidu nnaasu an yusadiduu aw yajburuu hadihi alkhasaara min maali saaxibi almaali alasli inamaa alkhasaalatu waalribxu fii maali almudaarabati laa yatacaddaa ilaa maalihi alkhaas waalkhiraadu jaa'isun calaa maa taradaa calayhi rabu almaali waalcaamil min nasfi rabxi aw hulusihi aw rubuucihi aw aqala min dalika aw akfar calaa xasabi alitifaaq qaala maaliku laa yajuusu liladii yaakudu lmaala qiraadan an yashtarida an yacmala fiihi siniina laa yunzacu minh hada shart ayru saxiix aladii yaakudu lmaal yaquul ana utaajiru fi hada lmaal lakin laa tanzixu minii ilaa hamsa sanawaat hada shart ayru saxiix qaala walaa yasluxu lisaaxibi lmaali an yashtarida anaka laa tarudhu ilaa siniina liajalin yusamiyaanihi kadalika aydan laysa min xaqi saaxib ilmaali an yaquul anta ishtaqil fi hada almaal ilaa hamsi siniin hada aydan shardi ayr sa liana alqiraada laa yakunu ila ajal liana alqiraada laa yakunu ila ajal laysa hunaaka fatra yuxaddadu bihi alqiraad bal kulu waaxidin minhuma bilkhiyaar ida wujida ribxun yaquul aczil li ribxi waida araada an yunhiya saaxibu lmaali alqiraada min aslihi lahu dalik fahuwa idan jaaizun min arafayn laysa hunaaka fatra qasiira aw طawiila yuxadad bihi lqiraada walakin yadfacu rabu lmaali maalahu ila aladii yacmalu lahu fiihi fi lmaal yadfacu lmaala ila alcaamil fain badaa liaxadihima an yatruka dalika walmaalu naadun yani almaal taxawala ilaa cayn ilaa dahab ilaa naqd maadiya an inaqd fain badaa liaxadihimaa an yatruka dalika alqiraad yani waalmaalu naadun saara naqdan lam yashtari bihi shayan yani lam yashtari bihi bidaacatan jadiida bal almaalu kuluhu naqd alaan waakhada saaxibu lmaali maalahu tarakahu yani taraka alqiraad wa akhada ma saaxibu lmaali maalahu wa in badaa lirabbi lmaali an yaqbidahu bacda an yashtariya bihi silca kadalika hada khiyaar ah in badaa lirabbi lmaali an yaqbidahu bacda an yashtariya bihi silca kaana almaalu naaban laakin ma rajaca saaxibu lmaali walmaalu naab bal rajaca bacda ma ishtaraa binnaadi silcatan faqaala khalaas bacda maa ishtarayta silca anaa unhiya caqda alqiraa laysa lahu dalik laysa dalika lahu xataa yubaac almataac wayasiira caynan idaa araada yantadir laabudda an tubaac hadihi silca watataxawal ilaa cayn hunaalik yumkinuhu an yaquula anaa ulqii caqda alqiraad wa unhiihi wa aakudu صافية مالي والربحان طيب فإن بدأ للعامل أن يرده وهو عرض كذلك أيضا العامل اشترى متاعا فأراد أن ينهي عقد القراض ويرجع رأس المال إلى صاحبه يقول لم يكن له ذلك حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه لأنه يوم كان يستلم استلم نقدا alaan ida araada an yunhiya laabudda an yuciida hada silcata ilaa naqdin uma yusalimu ila sa qaala malik walaa yasluxu liman dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan an yashtarida calayhi azakaata fii xisatihi yani xisati alcaamili min alridqi khaasatan duuna xisati rabi lmaali min alridq hada fiihi jashac saaxibu lmaal yaquul yaa akhi almaal idaa rabixnaa fiihi sayakuunu fiihi zakaa hadihi zakaat linaftarid an takuuna mia walnaftarid ana aribxa miatayn mia laka wa mia lii anta tusaddidu min ribxika nasiiba zakaati min xisatika laa min xisati hada tacad ma ayuusa walaa yaslxu liman dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan an yashtarida calayhi azakaata fii xisatihi yacni xisati alcaamili min aribxi khaasatan duuna xisati rabbi ilmaali min aribxi lianna raba almaali ida ishtarada dalika faqad ishtarada linafsihi fadlan min aribxi haabitan fima saqada canhu can rabi ilmaal min xisati zakaa alatii tusiibhu yani talzamhu min xisati liannahu bimathaabati annahu akhada ribxa kulah akhad almia miat lcaamil ukhidat fii zakaati hadihi alamwaal idan huwa istafaada saaxibu lmaal istafaada wa akhada ziyaadatan cala ribxi almadluub walcaamil khasir hada maa yajuuz qaala ana raba almaali ida ishtarada dalika faqad ishtarada linafsihi fadla min aribx yani ziyaadatan min aribx fii ma hadihi ziyaada fii ma saqada canhu yani can rabi lmaali min xisati zaka liannahu iktasaba ribxan aakhar istafaada ribxan aakhar sadada bihi azaka yani alatii tusiibuhu talzamuhu min xisatihi ayb walaa yajuuzu lirajulin an yashtarida calaa man qaaradahu an laa yashtarida ila min an laa yashtariya ila min fulaan lirajulin yusamii yaquulu anta hud hada almaal wtajir fiih lakin laa tashtari silcata ila min fulan hada fiihi tadiiq yukhaalifu xikmata caqdi lqira laa yashtari ila min fulan rajulu yusamihi fadalika gayru jaa'iz liannahu yasiiru lahu rasuula biajrin laysa bimacruuf yani taxawala caqd lqiraad ilaa ijaara yani ijra kaanahu qaala lahu anta bic li hada almaal ayb hada ijaara wاlujra alatii akuduha غayru macluuma qaala malikun fi rajuli yadfacu ila rajulin qiraada ayib wayashtariطu cala aladii dafaca ilayhi almaal adamaan yaquul ana dafactu laka hada almaal alf dolar watajir fiih walii nisfu ribxi walaka nisfu ribxi laakin anta tadman hada almaal laa asmaxu an yadhaba ra'su maalii biduuni faa'ida aw biduuni anta tadmanu idaa saara lahu shay hada ma yajuus lianna hada yukhaalifu muqtadaa alqiraad wa caqdu alqiraad caqdu amaana walaa yatadaman aw laa yadmanu alcaamilu aya shayin yaxduthu fi hada almaali min alkhasaarati aw ilhalaa qaal laa yajuuzu lisaaxibi lmaali an yashtarida fii maalihi gayra ma wadica alqiraadu calayhi wma madaa min sunati lmuslimiina fiih yani laa yashtaridu gayra maa wudica alqiraadu calayhi walaa yashtaridu gayra maa madaa min sunati lmuslimiina fi sunat lmuslimiin fi lqiraad anahu caqdu amaana walaysa caqda damaan fainama almaalu calaa shardi damaan qaala lahu ishtaqil bihada waidaa saara shayun tadman walii nisfu rib hada shardu bimafaabati akhdi ziyaadatin fi ribx lianna hada limaslaxati man limaslaxati man hada limaslaxati lmaalik fakaanahu bihada ashari alqaasi akhada ziyaadatan calaa alxisa alatii takusu min arib fainama almaalu calaa shardi damaani kaana qad isdaada fii xaqihi min alribxi min ajli mawdic damaan lianna damaana bimathaabati ishtiraati shayin aakhar laysa min alribxi wainamaa yakhtasimaani ribxa calaa maa low acطaahu iyaahu calaa gayri damaan lakin maca dalika hada sharطu laa yuؤahiru fi caqdi اlqirاء bal ida saara ribxun yataqaasamaani hada ribxa calaa wafqi maa low acdaahu biduuni shardi damaan hada shart laa yaziidu fi lqadiyati shayئa bal idaa saara fiihi ribxun yakhtasimaani cala anisba alatii taraadaya calayh ayb wain talifa almaalu lam ara cala aladii akhadahu damaana lianna caqd alqiraad caqd amaan lianna sharda damaani fi lqiraadi bail bail walaa yataratabu calayhi shay qaala yaxyaa qaala maalikun fii rajulin dafaca ilaa rajulin maalan qiraadan dafaca lahu maalan qiraadan washtarada calayhi an laa yabtaca bihi ilaa naxlan aw dawaaba yaquul hada maalu qiraad idhab washtari naxlan aw dawaaban yatlubu ayb maa qasdu saaxib ilmaal maa qasduhu min hada shart yaquul yatlubu hamara nakhli yuriidu an yaakuda hamara hada anaql aw nasla dawaabi aw yuriidu an yaakuda nasla dawaab wayaxbisu riqaabahaa yaxbisu riqaaba annaqli waddawaab wayastanfiqu min algalla min hamari annaqli aw nasla dawaab qaala maalik hada laa yajuuz hada laysa qiraadida hadihi ijaara kaanahu yaquul lahu hud hada almaal washtari lii naklan aw daabatan hadihi jaara laysat caqd qiraad lianna caqd alqiraad mabniyun anahu yashtari wayabi wayashtari wayabi faida ishtarada an yashtariya naklan aw daabatan wayubqi hada alnakla aw hadihi daaba wayastafiidu min alhamar aw min alnasli ma aladii istafaada alcaam hadi laysa qiraad idan hada albaycu lahu wa calayhi lilcaamili ujratu milihi liana alcaqda qad fasad qaal laa yajuuzu hada walaysa hada min sunati lmuslimiina fi lqiraab ila an yashtarida dalika uma yabiicahu kama yubaacu gayruhu min asilac laakin ida qaal ana alqaytu shard ishtarayta daaba ruux bica ishtarayta naklan ana alqaytu shard ruux bica washtari gayraha laa shay laa darab laa baas qaala maalik laa ba'sa an yashtarida almuqaaridu laa ba'sa an yashtarida almuqaaridu calaa rabi lmaali gulaaman yuciinuhu bih almuqaarid yaquul hada almaal kahiir waana uciinuka bicabdin lii yuciinuka fi camali qiraad calaa an yaquuma macahu lgulaamu fi lmaali idaa lam yacdu an yuciinahu fi lmaali laa yuciinuhu fi gayri bs hada alcabdu yuciinuhu fi ma yaxusu lmudaarabata laa yastakdimuhu fi gayrihi hada laa shay yajuus lakin ida qaala huwa yakdimuka wa tastakdimuhu fima yaxusu caqd alqiraad saara ka ziyaadati ishtiraadin ka ishtiraadi shardin zaa'id min jihati alcaamil laa yajuus lakin ida ishtarada saaxibu lmaali يشترك معه هذا الغلام له فيما يخصه عقد المضاربة لا شيء فيه هذا يجوز